بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray baabu muxaramaat alixraam yacni baabka ku saabsan waxyaabaha ixraamka xaaraanta ku noqonaya ee xajka ama cumrada qofku markuu xidho xaaraan ka noqonaya waxaan soo sheegnay afar maxduur waxaan maraynay maxduurka shanaad ama muxaramka shanaad wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala alkhaamisu ka shanaad ee ka mida muxaramaadkii waxaa weeye isdiyaadu kulli ma'kuulin bariyin waarsiga la waarsanayo wax walba oo la cuno oo barri ku nool ah qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay wakada waxaa la mid ah almutawallidu kii ka dhashay minhu ay min alma'kuuli albariyi kaa la cunaya ee barri ku noolka ah wa min hayrihi iyo hayrkii wallahu aclam wayaxrumu dalika arrinkaasi xaaraan ayuu ka noqonayaa isdiyaadkaasi fi lxarami xaramka dhexdiisa wuxuu xaaraan kaga noqonayaa cala alxalaali qofkii xalaasha ahaa waaya muxaramka shanaad waxa weeyaan buu idhi inuu qofkii muxrimka ahaa ugaadhsado xayawaan la cuno oo badriga xayawaanaad ku nool ka mid a ah. markuu mualifku yidhi ma'kuul waxaa kaa baxa xayawaanka aan la cunin oo asaga xaaraan maaha dilkiisu khaasatan hadduu yahay xayawaan mudi ah oo eh, dadkii dhibaya berri markii guyna waxaa kaa baxay xayawaankii badda ku noolaa ah. oo asagoo xaaraan maaha in la ugaadhsado waxaa arrinkaa daliil u ah qofkii muxrimka inay xaaraan ka tahay inuu ugaadhsado xayawaanaadka berriga ah ee la cuno qowlka ilaahay yidhi eh, uxilla lakum sayd اlbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum wliلsayaaraةi waxurima calaykum sayd اlbari maa dumtum xurma yani ilahi wuxuu hi waxurima calaykum sayd اlbari waxaa laydinka xaaraameeyey ugaadhi beriga inaad qaadataan inta aad xidhan tihiin xajkii ama cumradii maa dumtum xurma waaya kaasi waa sidaas haddaba xayawaan kasta oo beri ah oo la ugaarsado xaaraam ku noqonaya qofkii muxrimka inuu ugaarsado ama xilli ha ku ugaarsado ama xaram xaramka ama meesha xaram ka baxsan labadaba waa xaaraan inuu ka ugaarsado waxaa kale oo la mid ah oo xukunkaa qaadanaya yidhi almutawalid minhu wa min gayrih xayawaanka ay iska dhaleen xayawaan beri ah oo waxshi ah iyo xayawaan aan waxshi ahayn sida maalan oo kale xayawaankai iska dhaleen dameerkii caadiga ahaa naqaanay iyo dameer farowgii ama ridii iyo dabyigii ridu mutawaxish ma ah dabyigu laakiin waa mutawaxish xayawaanka haddaba la waarsanayo waa xayawaanka mutawxishka ee duurka gelaya ee ayga ku nool haddaba neefka iska dhalana isaguna xaaraan buu noqonayaa ixtiyaaan u fiirso yani waxaa la raaciyey labadii dhalay midkii xaaraanta ahayd in la ugaarsado min baab اlixtiyaa wuxuu ku yidhi ugaarsigaas xaramka laga ugaarsanayo xayawaanaadka wuxuu xaaraan ka noqonaya sidoo kale qofkii xalaasha ahaa waa qofka aan muxrimka ahayn qofka aan muxrimkahayn haddaba waxaa xaaraan un inuu xaramka dhexdiisa wax ku ugaarsado laakiin xaramka meel ka baxsan uu ku ugaarsan karaa amaa muxrimka waa ka xaaraan inuu ku ugaarsado xaramka dhexdiisa iyo meel xaramka ka baxsan saasay kala duwan yihiin muxrimkii iyo qofkii xalaasha ahaa haddaba qofka xalaasha ahana xaramka dhexdiisa inuu ku ugaarsado waa ka xaaraan bilijmac culamadu isku waafaqsan yihiin maxaa nabig calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalintii maka la furay ina hada albalada xaraamun bixurmat illaah laa yucdadu shajaruhu walaa yunafaru sayduhu beledkan waa beled xaaraam ah ilaahay xurmadiisa ayuu xaaraan ku yahay marka xaaraamaynta ilahay u xaaraameeyey geedkiisa lama gooyo ogaadhiisana lama dibiyo muttafaqun calayh fain atlafa hadaba qofkii hadii uu dilo saydan ugaad daminahu wuu magdhabayaa fa fi nacaamati goroyadii waxaa ku sugan badanatun neef geedah wa fii baqari lwaxshi qiciidkiina waxaa ku sugan wa ximaarihi ay ximaari lwaxsh dameer farowgii baqaratun neef lo ah wlhazaali ay wafi lhazaali deeradii ama garanuugtii waxaa ku sugan canzun neef ri'ah wاlarnabi ay wafi larnabi bakaylihii waxaa ku sugan canaaqun waxar walyarbuuci tigtii waxaa ku sugan oo ka waajibaysa jafratun waxar yar waayahay wamaa laa naqla fiihi wixii naqli una ku sugnaynna oo la soo rarin oo wax riwaayo ah oo asxaabtii aan laga warinin inay xukumeen yaxkumu bimilihi asagoo kale waxaa xukumaya cadlaani laba qof oo caadil ah wa fii maa laa mila lahu wixii aan mili lahaynna wax la mida ah aan lahaynna alqiimatu qiimo ayaa ku sugan wuxuu hi xayawaankaas ugaadha ah ee qofkii muxrimka ah xaaraanta ka ah haddii uu dilo waxaa ka waajibaysa markaa inuu magdhabo inuu magdhabo ayaa markaa ka waajibaysa ilahi subxaana wa tacaala wuxuu ihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum wman qatlahu minkum mutacamida fajazaء mil ma qatla min الnacam yaxkumu bihi dawa cadlin minkum hadyan baaliغa اlkacba ayaddaas ilaahi subxana wa tacaala ku tilmaamay in la magdhabeeyo waaya qofkii xalaasha ahaa haddii uu xaramka ugaan ku waa la mid asna wuu magdhabayaa wuxuu ku yidhi haddaba gorayadii waxaa ku sugan buu yidhi neefgeeda fi badan eg ogaadhii lablaba u qaybsanaysaa wax mili leh iyo waxaan mili lahayn mili wixiile waxa weeye yani wixii xayawaan shabaha saddexdii nimcoole laga helaya geelii iyo lodii iyo arigi waxa ugu suuro dhow ayaa markaa lagu xukumaya mili buu leeyahay marka miligaasaa lagu xukumaya wixii mili aan lahaynna dibuu mualif ka sheegi doonaa haddaba kuwan hadda mualifku inoo sheegayo waa wixii miliga lahaa yani miliga waxa loga jeeda wax suuradiisa iyo khilqadiisa ugu dhow geelii iyo lodii ariga haddaba wuxuu idhi fa fi nacaamati gorayadii waxaa ku waajibaya badanatu neefkeeda asxaabtii baa ku xukuntay u fiirso gorayada iyo geelu aad bay u kala fogyihiin xagga jurmiga iyo khilqada laakiin xagga suurada iska shabaha oo gorayada waad ogtiinoo waxay leedahay luqun dheer iyo lugadhaa dheer marka geela ayay shabahdaa xaggaa walidaalika bay asxaabtii ku xukumeen eh, gorayadii qofkii dila in neef geela laga rabo wa fii baqari lwaxsh ciidkii waximaarihi ximaari lwaxsh waa dameer farowgi baqaratu neef loo ah ayaa ka waajibaysa asxaabta ayaa asna xukumay wاlhazaal deeradii ama garanuugtii waxaa ka waajibaysa canzun neefkii ah wاlarna bakaylihii asna waxaa ka waajibaya waxaryar canaaqun waxaryar baa ka waajibaysa waxartani waa waxar ka yar sanad sanad aan gaari wayaan walyarbuuc tigta waad garanaysaa tigtu waa xayawaan yaroo jiirka u eg marka tigta waxaa ka waajibaya jafratun waa waxar yar oo afar bilood gaadhay oo hooyadeed laga guriyey waxartaasaa ka waajibasa haddaba jafradu way ka yar tahay canaaqa u fiirso maxaa yeelay tigtu way ka yar tahay bakaylihii saa darteed labada waxarood tan tigta ka waajibaysa ayaa yar intaaba waxa weeye waa la wariyey oo dee naqli baa ku soo arooray iyo aahaar asxaabtii iyo laga wariyey waayahay wamaa laa naqla fiihi wixii aan waxba ku soo aroorin oo wax naqli ah oo la soo guuriyey uusan jirin saydkii aan wax naqli ah ku soo aroorin sida kuwaan soo sheegnay yaxkumu bimilihi asagoo kale waxaa xukumaya cadlaani laba qof oo cadli ah wafiimaa laa mila lahu waxa aan mili lahayn wax la mida aan lahaynna oo saydkii ahna alqiimatu qiimayaa ka waajibaysa xayawaankii miliga ahaa waxna asxaabtii ayuu ka soo arooray miligiisii oo xukumay sida kuwa haddaan soo xusnay waxna naqli kuma soo aroorin haddaba wixii naqli aan ku soo aroorin waxaa weeye laba qof oo cadli ah ayaa xukumaya si ilaahi subxaana wa tacaala aayadda qur-aanka ku tilmaamay waman qatalahu minkum mutacamida fajazaء milu ma qatla min الnacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum bilahi qofkii ugaadhi dila isagoo u bareeraya waxaa ka waajibaya oo qofkaa laga rabaa jazaءu milu ma qatala min الnacam wixii uu dilay ee ugaadha ahaa wax la mida oo nimcoleedi ah yaxkumu bihi haddaba miliga waxa xukumu ilah yidhi dawaa cadlin minkum laba qof oo cadli u saaxiiba oo idinka idin ka mid ah waayahay Ehm, laba qof oo weliba fidna leh oo dee maskax badan ayaa xukumaya markaa saddexdii nimcoole waxa ugu dhow ayay ku xukumayaan wixii aan mili lahaynna sayid hayr almili baan yidhahda sayidka aan mili lahayn waxaa markaa ka waajibaysa qiimihii sayidka laftiisaa la qiimaynayaa dabeetana qiimihiisii ayaa markaa waajibaya waayahay sidaad ayixii oo kale iyo shimbiraha markii laga reebo qoolleyda qoolleyda iyada asxaabta qaar baa xukumay sida ibn cabaas radi allahu tacaala canhu wuxuu ku xukumay neef ari ah maxaa yeelay sidaa ariga ayay u cabtaa biyaha eh, sida arigana way eh, u cidaa marka xaggaasa iska shabaha waay laakiin shimbiraha kale mili ma aha oo asxaabtii lagama soo guurinin walidalik waxa weeye eh, qiime ayaa ka waajibaysa waay fima laa mil lahu wayajib waxaa ku waajibaya fima laa mil lahu waaan wax la mida aan lahaynna alqiimatu qiimo ayaa ka waajibaya wayaxrumu waxa xaaraana qaطcu nabaati اlxarami dhirtii xaramka in la gooyo alladii kaasoo laa yustanbatu aan la beeranin wاladharu qowlka adharka waxaa weeye tacalluqu damaani damaankii magdhowgii inuu ku tacalluqayo bihi ay biqaطci nabaati اlxarami dhirtii xaramka jaritaankeedii la jarayay wa biqaطci ashjaarihi geedihiisa goyntooda fa fi shajarati اlkabiirati geedii weyneyd waxaa ku waajibaya baqaratun neef lo ah wاsagiirati ti yaraydna geedkii yaraana shaatun neef ari ah wuxuu yidhi sidoo kale waxaa qofkii muxrimka ahaa iyo qofkii xalaasha ahaa labadaba ka xaaraan ah in ay jaraan ama ay rujiyaan ama ay gooyaan dhirta xaramka ee qoyan ee aan la beeranin ee bani aadamku uuna beeranin waxaana arrinkaa daliil xadiidka nabigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidkan soo tilmaanay walaa yucdadu shajaruhu ay shajaru اlxaram yacni xaramka geedkiisa lama gooyo walaa yuqtala khalaax doogiisana lama jaro wuxuu idhi haddaba geedka jaritaankiisa sida adharka ah qowlka adharka ee muctamadka weeye in qofkii gooya damaan laga rabo oo magdhabayo wuxuu ihi bihi ay biqaci nabaati xaram wa biqaci ashjaari culamadu waxay dhaheen biqaci ashjaarihi waxa wey min baabi cadfi alkhaas cala alcaam looma baahnayba yani maxaa nabaadku ayaa ka caamsan nabaadka dhirtoo dhan soo gelaysa geedihi soo gelaya marka mualifku min baabi cafi khaas can caam buu sheego looma bahnaynba cibaarada wabiqaci ashjaari inuu dhaho waaya haddaba ka waajibaya dhirtii xaramka ama geed weyn ahaada ama geed yar ahaada inuu gooyo waxaa ka waajibaya waxaa ka waajibaya markaa damaan in la magdhabo qaabkee loo magdhabaya wuxuu ihi fafi shajarati اlkabiirati geedka weyn waxaa ka waajibaya baqaratun sac wsahiirati geedki yaraana anatun neef ari ayaa ka waajibaya waaya qultu ay qaala nawowi wuxuu ihi wlmustanbatu kii la beertayna geedkii la beertay ka hayrihi hayrkii buu lamid yahay cala madhab madhabka haddaan asna waxaa weeye markaa damaan ayaa markaa ka waajibaya waana xaaraan la gooyo wayaxilu waxaa xalaal ah alidkhiru geedka idkhirka waakada waxaa la mid ah ashawku geed qodaxeedkii baa la mid ah kalcawsaji sida geedka cawsadka la yidhaahdo oo kale wakayrihii iyo cawsadka waxaa la midka ah cinda aljumhuuri shaaficiyada culammadooda si u badan yihiin imanawi wuxuu waxaa la mid ah geedkii dadku ayna beeranin kay beerteennaba oo la geedka dadku ay beereen xaramka dhexdiisa asna waa xaaraan in la gooyo iyo in la rujiyo maxaa yeele xadiidku waa caam nabig ala slam wuxuu hi walaa yucdadu shajaruhu geedkiisa laba gooyo shajar waa nakiro waxa weyaan waxaa loo idaafeeyey damiir baa loo idaafeeyey marka wuxuu noqonaya macrif marka mufradka idaa udiifa almufradu idaa udiifa ila almacrifati iyo cum baydhaan culamadu mufradka haddii loo idaafeeyo macrifo wuxuu noqonayaa caam marka shajar oo dhan baa soo gelaya waayahay mustanbadkii kii dadku ay beereen iyo kii dadku aynay beeranin waa isku mid mualifku xusawneed wuxuu ka daba tegaya qowlkii hore ee hore usoo sheegay naqlan can raafici wayaxrumu qaطcu nabaati alxaram aladi laa yustanbat taasuu ka daba tegaya wuxuu leeyahay kii dadku ay beereen waa un la mid dabcan markuu leeyahy kii dadku beereen geedaha loo jeedaa laakiin beeraha looma jeedo beeraha dadku ay beerteen sida maalan gelaydii iyo bariiskii iyo haruurkii iyo noocyadiis kala duwan waxaas dhan waa yani jaa'is inay dadkii beertay ay goostaan ee waxaa laga hadlayaa geedaha geedaha laga hadlayaa waayahay geedka la yidhaahdo alidfir asagu waxa wey waa xalaal in la gooyo iyo in la jaro in la rujiyo intaba maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam markii uu yidhi laa yucdadu shajaruhu walaa yukhtalaa khalaah geedkiisana lama gooyo xaramka doogiisana lama jaro ayaa cabaas bn cabdilmualib nabiga adeerka wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu ila lidkhir ya rasuul allah waxaad ka soo reebtaa buui geedka idkhirka la yidhaahdo fainahu liqaynihim wa buyuutihim maxaa yeele waxaa isticmaala tumaalkooda dadka yani tumaalka ah waxaa weeye guryaha dhisa guryahana waa lagu dhisaa buui oo macnaha guryaha ayaa maaragtay saqaf looga dhigaa marka nabig alay slam muxuu ihi ila idkhir ila lidkhir buui idkhir buu ka soreeya marka marka idkhirkaas wuxuu u dhow yahay uu shabbahaa geedka innagu duurka aan u naqaano ee guryahan ku dhisan jiray geedkaasuu shabbahaa duurka geed qodaxeedkana waa u la mid oo way bannaan tahay buuhi in markaa la gooyo asna geedka qudaxda leh geed kasta oo qudax leh waa la goyn karaa maxaa yeelay geedkaasi waa mu'di dhib buu keenayaa marka wax damaan oo ka waajibaya jiritaankiisa ma jiro tusaale inoo kale wuxu uhi kalcawsaj cawsajku waa nooc geedaha qudaxda leh ka mid ah iyo wixii la midka ahaa wuxuu idhi qultu waxaan idhi wاlmustanbatu kii la beeray geedkii la beeray ka hayrihi hayrkii buu la mid yahay cala almadhab haddaan qabanno wayaxilu waxaa bannaan alidkhiru geedka idkhirka la yidhaahdo in la gooyo ee xaramka ku yaalla wakadaa waxaa la mid ah ashawku geedkii qodaxda lahaabaa la mid ah kalcawsadi sida geedka cawsadka la yidhaahdo wahayrihi hayrkii cinda aljumhuuri jumhuur shaaficiya say u badan yihiin walasaxu waxaa weeye xillu akhdi nabaatihi nabaati alxaram xaramka dhirtiisa qaadashadeedu inay bannaan tahay licalafi اlbahaa'imi xoolihii qoodintooda in e, loo qaado dhirtaas weli dawaaye dawo wallahu aclam dhirta xaramka hore aan soo tilmaanay la jaro laakiin haddii loo goynayo maalan xashiishkii ama daaqii amaba doogii loo jarayo si bahaa-intii loogu quudiyo oo raashin looga dhigo oo calaf looga dhigo way bannaan wax dhiba male siday u bannaan in la daajiyo xoolihii ayaa loogu soo geyn karaa calafkaas sidoo kale haddii dawa ahaan loo goynayo geedku geed mudaawaada uu yahay oo dadku isku dawaynayaan ilaan dhirta qaar mudaawaada jira taasina way bannaan tahay in ay markaa loo gooyo qaradkaas ama ujeedkaas maxaa yeelay xaajo ayaa jirta baahi ayaa jirta qaacidada fiqiga waxay leedahay الحاجة تتنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة xaajadu waxay degaysaa mansilada daruurada ama caam ha ahaato xaajadaasi xaajo guud ha ahaato ama xaajo khaas ha ahaato waaya laakiin biqadri alxaaja uma markaa lagu yeri inta dawadu ay ku xidhan tahay ama inta looga baahan yahan baa laga jaraya in ka badan lama jarayo inta daabada laga calaf looga dhigayo ama inta dawadu ay ku xidhan tahay maxaa yeeley qaacidada fiqiga kana leedahay alxaajatu tuqadaru biqadariha xaajada waxaa lagu qadarayaa qadarkeeda ama daruuratu tuqadaru biqadariha labada waa laga cabiraa waayahay wuxuu yidhi wasaydu lmadiinati madiine ugaadheedu xaraamun xaaraan weeye walaa yudmanu lamana magdhabo ugaadha madiina fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno waayahay ugaadha xaramka madiina ila madiina laftirkeedu xaram bay leedahay waa xaaraan ayadna in la ugaarsado maxaa yh nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ina ibraahiima xarama maka nabi ibraahim wuxuu xaaraameeyey maka wainii xaramtu اlmadiinata maa bayna laabatayha anna waxaan xaaraameeyey madiina inta udhexaysa labadeeda buurood laa yuqطacu cidaaha geedkeeda lama jaro walaa yusaadu sayduha ugaadheedana lama ugaarsado rawahu muslim laakiin ugaadha madiine waxay kaga duwan tahay ugaadha maka ama xaramka maka haddii qofkii ugaadhaas uu dilo ama geedkeeda uu gooyo waxa weeye ma magdhabayo maxaa yeelay yani ma aha xaramka madiina maxalla linusuq meel nusuq lagu guto xaj iyo cumro toona ma aha laakiin xaramka maka wuu ka duwan yahay qowlkaas waa qowlka jadiidka imam shaafici lakiin qowlka qadiimka ah wuxuu leeyahay waa la damaano qaadayaa oo qofkii saa'ibkaa ee waarsaday ayaa dharka iyo wuxuu haysto alaab ah ayaa laga furanaya salab baa lagu samaynaya waa laga salbinaya wuxuu haysto qofka geedka goynaya ama ugaadha ugaadhsanaya qowlkaas qadiimka ah ayuu imaam nawowi doortay fii kitaabihi almajmuuc wa tasxiix atanbiih maxaa yaele xadiidka kusoo aroray wuxuu yidhi wayatakhayaru wuu kala dooranaya fi sayd almiliyi ugaadhii miliga ahayd ee wax la mid ah lahayd bayna dabxi mili asagoo kale inuu gowraco wasadaqati bihi waxa uu gowracay inuu ku sadaqaysto markaa calaa masaakiin xarami masaakiinta xaramka wa bayna an yuqawama almilu iyo in miligii la qiimeeyo daraahime daraahim lagu qiimeeyo lacag lagu qiimeeyo oo yashtariya bihi uu kusoo iibiye markaa daraahimtaas dacaaman cunto ugu soo iibiyo lahum masaakiintii aw amase yasuuma inuu soomo can kulli muddin mud kasta yowman maalin ka wagayru lmiliyi kii aan miliga ahaynna ee wax la mid ah aan lahaynna waa kii qiimuhu ka waajibaye yatasadaqu biqiimatihi qiimihiisa ayuu sadaqaysanaya acaaman cunto ahaanbuu ku sadaqaysanayaa aw amase yasuumu wuu soomayaa mualifkan wuxuu ku tilmaamayaa anwaacdii dhigigii nusuga ku waajibay guud ahaan waxay gaarhayaan ilaa labaatan dhiig bay gaarhayaan laakiin markii lasoo ururiya afar qaybood baa loo qaybin karaa دم تخيير وتعديل ودم تخيير وتقدير ودم ترتيب وتعديل ودم ترتيب وتقدير وفرس أما waxaa dhihi karaa labaanu qaybinayna labadaasa mid kasta laba usii qaybsamaya ima mukhayarun aw muratab ama dan mukhayar ah oo sharcigu qofkii khiyaar uu siiyey markuu aan leena khiyaar buu siiyey macnaha khisaashii buu kala dooniyey oo midku doonuu ka qaadanaya laba khasladood ama saddex khasladood ayuu midkuu doono ayuu ka qaadanaya ama waa muratab oo waxa weeye sharcigu muuse qofkii khiyaar gelinne wuxuu hi tartiibka ku soco kan hore samee haddii aad ka cajisto awoodi kari weydo ka labaad u guur haddaad awoodi kari ka saddexaad u guur wahaakada kaas waa dam tartiib ama dam muratab baad dhigi karta kii mukhayarka ahbaa labou qaybsamaya mucaddal iyo muqadar muratabkiina asna saas kale wuxuu qaybsan yahay mucaddal iyo muqadar mucadalka waxaa looga jeedaa waa dhiiggii sharcigu u sameeyey tacdiil bimacnaa dhiiggii wax u dhigma ayuu sharcigu yeelay haddii qofki awoodi kari waayo wixii wax u dhigma ayuu yeelay hadduu ka awoodi waayo haakada saas ku soconaya macnaha waa mucaddaloo wax u dhigma ayuu sharcigu loo sameeyey oo waa la tacdiiliyey wax u dhigmaa la sameeyey muqadarkana waxay uu jaangooyey sharcigu labadan shay inay isku dhigmaan macnaheeda maaha laakiin sharcigaa horey noogu sii sheegay oo yidhi shayga muqadarka ah ku badan dhiiggii haddii aan awoodi karin weydo dib baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala tusaalayaasheeda haddaba kan u horreeya waxa weye waa dam takhyiir wa tacdiil waa dam mukhayar ah oo mucadal ah waa damkii ka waajibayey sayidkii mitliga ahaa ama sayidkii aan mitliga ahayn waaya haddaba sayidka miliga ah sayid horaan usoo tilmaan in looga iyo hayr mili miliga kan miliga iska leh saddex ayuu kala dooranaya kow in miligiisa inuu gowraco isla markaana hilibkia neefka ugu sadaqaysto masaakiintii xaramka maalan ehm, wuxuu dilay maalan baqar alwaxsh waxaana idhin sac ka waajibayaa saci ayuu gowracayaa masaakiinta xaramka sadaqaysanaya garanuug buu dilay neef ariga ka waajibay neefka ariga uu gowracaya masaakiinta xaramka ayay ku sadaqaysanayaan kaasi waa khiyaar koobaad khiyaarka labaad miligii ayaa lacag lagu qiimaynayaa dabeetana lacagtii ayuu masaakiinta wuxuu u soo iibinayaa raashin raashinkaas ku quudinaya kaasina waa khiyaarka labaad khiyaarka saddexaad raashinkii uu soo iibiyey ayuu mud kasta maalin ka soomaya raashinkii maba sadaqaysanayaba yani horta wuxuu ku qiimaynaya miligii uu qiimaynaya qiimihii ayuu dhacaam haddana kusii qiimaynaya imisuu dhacaam ku noqonaya inta uu dhacaam ku noqday ayuu can kulli muddin yowman mid kasta maalin buu ka soomaya saddexdaas hadda u kala dooranaya bayna dabxi اlmil watasaduq bihi cala masaakiin اlxaram aw an yashtariya biqiimati اlmili طacaama wayatasadaq bihi cala masaakiin اlxaram aw an yasuuma can kulli muddin yowman saddexdaas u kala dooranaya kaasi waa kii miliga ahaa waaya aayaddii baa tilmaantay waxaa socday fajazaء milu ma qatala min الnacam kaasi waa khiyaar koobaad yaxkumu bihi dawa cadli minkum aw kafaaraة طacaamu masaakiin aw cadlu dalika صiyaama aw cadlu dalika صiyaama saddexdiiba aayaddii ayaa tilmaantay kaasi waa miligii kii aan miliga ahayn ee wax mili aan lahaynna labuu kala dooranaya in qiimihiisii ila waxaan kan qiima ka waajibaya maadaama mil usan lahayn qiima ka waajibaya qiimihiisi ayuu cunto ku soo iibsanayaa cuntadaas ayuu markaa masaakiintii ku sadaqaysanayaa amaba cuntadii uu ku qiimeeyey ayuu can kulli muddin yowman ka soomaya aw yasuuma can kulli muddin yowman mid kasta maalin buu ka soomaya waaya kaasi waa dam takhiir wa tacdiil takhiir waxaanu hi maxaa yeele khiyaaradba qofka la siiyey ad arkaysaa tacdiilla waxaan u nidhi maxaa yeelay shay kasta shay u dhigma ayaa lagu bedelay u fiirso waxaa la idhi ama yani miligii buu gowracaya ama waxaa weye miligii ayuu cunto kusoo iibinaya qiimihiisii cuntadii waa isku dhigmaan haddaba iyo miligii maarata waa isku dhigmaan ama uu ka soomaya can kulli muddin yowma marka waa tacdiil wax isu dhigma taqdiirka lakin iskuma dhigmo sharciga majaangooy wuxuu yidhi wayatakhayaru kala dooranayaa fii fidyati اlxalqi fidyadii xirashada bayna dabxi shaatin neef ari ah gowraci iyo watasaduqi bialaaثati aasucin saddex saac inuu ku sadaqaysto lisittati masaakiin lix miskiin wa sawmi alaaثata ayaamin saddex maalmood inuu soomo ayuu kala dooranayaa kana waa dam takhiir wataqdiir waa dam mukhayar ah oo muqadar ah kii hore wuxuu ahaa mukhayar mucadal kanna waa mukhayar muqadar kan wuxuu kala dooranayaa buu ihi damkii ee ka waajibayey madax furashadii xiirashada qofkii muxrimka ah waxaa ka xaaraanah inuu tinta xiirto hadduu tinta xiirto waxaa ku waajibaya dhiig dhiiggaas ayuu saddex kala dooranayaa in neef ari ah uu gowraco iyo in saddex saac ku sadaqaysta lix miskiin iyo inuu saddex bisho soomo saddexdaas kula dooranaya waxaa la mid ah fidyat alxalq maxduuraadka ixraamka ee kale ee waxaa weeye aan ahayn jimaacii aan ahayn iyo saydkii sida maalan inuu dhiig marsado oo kale inuu cidyaha iska jaro oo kale inuu dharkii xidho oo kale madaxiisii inuu qariyo oo kale waxyaabahaasoo dhan gabadhiisii inuu yani waxaa weeye uu dhunkado oo kale muqadimaat iljama jamac bishahwa waxyaabahaasoo dhan waxay soo gelayaan fidyadan ay soo gelayaan saddexdaasoo kala dooranaya waayahay waxaa daliil waa qowlka ilahi uri subxaanaه wa tacaala faman kana minkum mariiضa aw bihi adan min ra'sihi fafidyat min صiyaamin aw sadaqatin aw nusuk ilahi marka hadlaya qofkii muxrimka ah ayaa wuxuu yihi qofkii xanuunsan ama madaxa dhib uu kaga sugan yahay macnaha qofkii maalan madaxin jir ka gasho oo markaa tinti iska xiraa fafidyatun facalayhi fidyatun waxaa ku waajibaya madax furasho oo min siyaamin soon ah aw sadaqatin ama sadaqa aw nusukin ama nusug ah nusug waa gawrici sunadii baa cadaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu arkay saxaabiga ilaha kacb bnu cujra isagoo oo muxrim ah islamarkaana madaxii injir ka gashay markaasaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ayudiika waamu ra'sig ma waxaa ku dhibaya cayayaankaas ama injirta madaxa kaa gashay markaas wuxuu hi nacam ya rasuul allah nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam unsug shaatan neef gowrac aw sum alaaa ayaam ama saddex maalmood soom aw acim faraqan min aطacaami calaa sittati masaakiin ama waxa weeye raashin quudi lix miskiin raashinkaana faraq ayuu nabig alay slam ku tilmaamay faraqan wuxuu u dhaqmeeyey saddex saac saddex saac ayuu u dhaqmeeyey marka miskiin kasta waxaa kusoo hagaagaya nisfa saacin ayaa kusoo hagaagaya waayahay xalqiga xadiid kusoo arooray xalqigana waxaa looga qiyaas qaatay waxyaabihii kale ee maaragtay sida maalan cadarkii iyo xidhashadii iyo dufankii uu qofku marsanaya ila akhirih u fiirso dankan waxaa waa mukhayar maxaa sharcigu qofkii khiyaaraad buu siiyey saddex shay baa la doorgeliyey waa muqadar oon sharcigii baa jaangooyey laakiin ashyadan iskuma dhiganto ashyadan iskuma dhiganto laakiin sharciga jaangooye oo qadaray lagamana ziyaadin karo lagamana naaqusin karo muqadarka ziyaadiye nusaantoona ma aqbalaya marka waa dan mukhayar oo muqadar walasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye ana dama dhiiggii fii tarki lma'muuri wixii la isfaray eh, oo laga tago ka waajibayay kalixraami sida xarmashadii laga soo xidhanayay min almiiqaati miiqaatka damu tartiibin waa dam tartiib waa dam eh, muratab ah faida cajaza qofkii haddaba hadduu awoodi kari waayo dhiiggii ishtaraa wuxuu ku soo iibsanayaa biqiimatihi biqiimati shaati neefka qiimihiisii neefka ariga ahaa qiimihiisii acaaman cunto ayuu kusoo iibsanaya watasaddaqa bihi wuxuuna sadaqaysanayaa fain cajaza hadduu awoodi kari waayo arrinkaas saama wuxuu ka soomaya can kulli muddin mud kasta yowman maalin buu ka soomayaa wuxuu ku uhi mualifku dhiigga ka waajibaya fii tarki lmacmuum wax la isfaray ka tegitaankii sida maalan qofkii inuu ka tago alixraam min almiiqaat miiqaat inuu ka soo xidho uu ka tago ramyigii inuu ka tago tuurashadii mabiit musdelifa musdelifahooyashadii inuu ka tago almabiit bimina inuu ka tago dawaaf lwadaac inuu ka tago waxyaabahaas o dhan waxyaabihii waajibaadka ah dhiiggaasi waa dhiig muratab uli waa dam tartiib waaya haddaba wuxuu idhi haddii uu qofkii dhiigga awoodi kari waayo si uu awoodi kari waayo neefkii waayo maalan neef ari waayo haddaba neefkii ariga ahaa qiimihiisa ayuu cunto ku iibsanayaa dabeetana cuntada ayuu masaakiintiisa ku sadaqaysanayaa ama raashinkaas waayahay hadduu awoodi kari waayo saama can kulli muddin yowma mud kasta maalin buu ka soomayaa mud kasta oo raashinkii ah maalin buu ka soomayaa haddaba calaa hada mualifku ka dhiga dami tartiib watacdiil laakiin qowlkan halka mualifku ku sheegay wuxuu ku raacay imaam alxaramayn iyo hazaali buu ku raacay qowl muctamada ma aha qowlkan qowlka muctamadka waxa weye qowlku mualif ku sheegay fii kitaabihi alrawda rawda aalibiin uuna ku tilmaamay asax inuu yahay kaasaa muctamad ah oo waa maxay hadduu qofka awoodi kari waayo dhiiggii neefkii hadduu awoodi kari waayo markaa waxaa ku waajibaya in sida qofka mutamatica oo kale inuu saddex cisho uu ku soomo xajka toddobana markii uu reerkiisa u noqdo marka dhiig muxuu noqonayaa dam tartiibin wa taqdiir dam muratab ah oo muqadar ah ayuu noqonaya waayahay wuxuu idhi walaصaxu waxaa weeye ana dama dhiiggii fii tarki lmaamuuri shay lisfare ka tegitaankiisa ka waajibaya kalixraam sida xidhashada laga soo xidhanayo min almiiqaati miiqaatkii damu tartiibin wa dam tartiib faida cajaza qofkii hadduu awoodi kari waayo dhiiggii ishtara wuxuu ka iibsanaya biqiimati shaati neefka ariga qiimihiisii طacaaman cunto ayuu ka iibsanaya watasadaqa bihi wuuna sadaqaysanaya cuntadii ama raashinkii fain cajaza hadduu awoodi kari waayo saama can kulli muddin mid kasta wuxuu ka soomaya yowman maalin wa damu lfawaati dhiiggii fawaadka macnaha qofkii in wuquufkii carafa uu ka tago oo u dhaafo kadami tamatuci wuxuu la mid yahay dhiiggii tamatuca la mid yahay wayadbaxu wuxuuna ku gowracayaa neefka fii xajati اlqadaa'i xajkii qallaha uu soo qallaynaya ku gowracaya fi lasaxi wuxuu ku yidhi dhiigga ka waajibaya fawaadka macnaha fawaat lwuquufi bicarafa loga jeedahay qofkii xaajiga ahaa in e, wuquufu bicarafa ay dhaafto dhiiggaas waa dhiig la mid weyn dhiiggii tamatuca oo dhiigga tamatuca ah. hore noo soo dhaaftay in qofkii laga rabo neef ari ah inuu markaa gowraco haddii markaa uu awoodi kari waayo saddex maalmood inuu ku soomayo xajka toddobana markuu reerkiis u laabto hore noo soo dhaaftay haddaba mualifku damkii fawaadka wuxuu kala mid dhigay damkii tamatuca maxaa yeelay qofka mutamatica wuxuu ka tegay ixraam min almiiqaat ayuu ka tegey qofkanna waxaaba dhaafay rukni arkaanta xaj ka mida ah marka min baabi awla in markaa asl lagu yeesho dhiig lagu yeesho wuxuu ku yidhi hadaba dhiiggaas wuxuu ku gowracayaa buuri neefka fii xajat alqada xajka uu soo qallayn doono ilan qofkan waxaa laga rabaa wuquufka carafka u dhaafay inuu xajkii u xidhay in uu markaa soo qalleeyo marka xajat alqada ayuu markaa wujuuban neefka gowracayaa ee xajkii waxaa weeye sanadii fawaadka ama sanadkii xajkuu dhaafay ma ku gowracayo dhiiggii wuxuu wadamu dhiiggii alwaajiba ku waajibay bificli xaraamin shay xaaraan ah samayntii ku waajibay aw amase tarkii waajibin waajibka tegitaankii ku waajibay laa yakhtasu kuma gaar aha bizamaanin zaman gaar kuma aha wayakhtasu wuxuuna khaas ku yahay dabxu gowriciisu bilxarami xaramkii fi ladhari qowlka adarka haddaan qabanno wayajibu sarfu laxmihi hilibkiisa in la siiyo ayaa waajiba ah ilaa masaakiinihi ay masaakiini alxaram masaakiinta xaramka in la siiyo ayaa markaa waajib ah wa afdalu buqcatin meesha u fiican lidabxi lmuctamiri qofka muctamirka gowriciisa ugu fiican almarwatu meesha marwa la yidhaahdo weeye walilxaaji qofka xaajiga ah meeshuu neefku gowracayan waxaa ugu fiican buuri minan mina inuu ku gowraco wakada waxaa la mida ah xukmu maa saaqaa waxay soo kaxeeyeen xukunkiisa oo min hadyin hadyi ah makaanan xagga makaanka lagu gowracayo wuxuu la mid yahay uun ka aan soo tilmaannay oo waxaa weeye qofkii muctamadka ahaana marwo qofka xaajiga ahaana mino wwaqtuhu ay waqtu dabxi hada alhadyi hadyigan aan soo sheegnay gowriciisu waqtigiisu waxa weeye waqtu ubxiyati ubxiyada waqtigeeda cala asaxiixi wejka saxiix haddaan qabano wallahu aclam wuxuu ku yidhi dhiigga ku waajibaya qofkii muxrimka ahaa in uu ku dhaco shay xaaraan ah ficil xaraam yacni waxyaabihii maxduuraadkan soo tilmaanay mid ka mida ah inuu sameeyo maalan xalqiga oo kale dhiigga ku waajibaya iyo dhiigga ku waajibaya sidoo kale inuu qofkii ka tago waajib min waajibaati alxaj sida maalan ramyigii oo kale iyo almabiit bimina dhiiggaasi laa yakhtasu bizamaan zaman gaarkuma ah maxaa yeelay alaslu cadam takhsiis yani waxaa asal ah wax tafsiisa inuusan jirin mana soo aroorin wax arrinkaa khilaafsan laakiin waxaa sunno ah in markaa la gowraco yowma naxr maalintaas in la gowracoyo ayaama tashriiq ayaa fadli badan saasaa fiican oo sunno ah wuuna ka horraysiin kara wuuna ka dambaysiin karaa laakiin laakiin xagga makaanka kaas agga zamaanka xagga makaanka dhiiggaas waxaa weeye jubraanka ah ee lagu kabayo waajibka tegitaankii ama yani shay xaaraan ah qofkii muxrimka ka xaaraana ah samayntii wuxuu khaas ku yahay xaramka inuu markaa ku gowraco maxaa yeel ilahi subxaana wa tacala wuxuu uhi hadyan baaliqa alkacbati hadyi markaa gaadhaya kacbada nabigana calayhi salatu wasalaam wuxuu uhi naxartu haahuna wa minan kullaha manxar rawahu muslim yani halkan aan ku gowracay mino oo dhanna waa manxar marka nabig alay slam wuxuu tilmaamay halkaa in lagu gowracayo wixii qofka muxrimkaa looga baahan yahay isla markaa waxaa waajib ah neefka u gowracay ee jubraanka ah ama bificli xaraam ku waajibay ama tarki waajib inuu markaa hilibkiisa uu u sarfiyo masaakiinta iyo fuqarada markaa xaramka degan waaya wuxuu yihi waafdalu buqcatin meesha u fiican qofka muctamirka uu neefku gowracaya waxa wey marwo maxaa yeelay marwo ayaa he yani mawdicu taxalulihi ah meesha ku xalaaloobaya qofka xaajiga ah meeshu gowracay meesha u wanaagsanna waxaa weye u fadli badan mina maxaa yeele xajkiisa halkaas ayuu kaga xalaaloobayaa markuu mina soo gaaro waa maxalu taxalluli nabig alayh slam wuxuu ku gowracay mina naxartu haahuna wa minan kulluha manxar buu nabig alay slam halkaan ku gowracay mina o dhanna waa manxar waa meel wax lagu gowraco waxaa kaloo la mida ah wuri maasaaqa waxay keeneen muctamirkii iyo xaajigii oo hadiah hadiga ay markaa xaramka u keeneen ama ku nadaraan ama tadawuc ha ahaado hadigaas makaanin xagga makaanka qofkii muctamirkaana marwa ayuu ku raacaya qofkii xaajigaana mina laakiin maanta waxa weeye marwo laguma gowrici karo marwadii waxay soo gashay xaramkiiba soo gashay walidaalika qofkii sinaba uma suroobayso inuu neef ku gowraco mualifku xilligu ka hadlay waa xilligiisii oo safe iyo marwo ay ka baxsanaayeen xaramka laakiin hadda xaramkii bay soo galeen labaduba walidalik suuragal maaha in lagu gowraco laakiin mina waa lagu gowraci karaa waaya wuxuu hi waktiga hadigan waxa weeye waktiga udxiyada marka leeya waktiga udxiyada waxa weeye waa yowm الnaxr iyo ayaam الtashriiq wey wakhtigaa unbaa hadiga la gowrici karaa cala saxiixi maxaa yeele waxa loo qiyaas qaadanaya udxiyadii baab alixsaari walfawaat baabkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa ixsaarkii iyo fawaadkii ixsaarku waxa weeye waa in qofkii xaajiga ahaa laga hor istaago xajkii inuu guto ama qofkii muctamirka ahaa laga hor istaago cumradii inuu guto ama acmaasheedii arkaanteedii bar ka mid ah loo jiido kaas ixsaan idhahdaa sharid bay culimada dhihi jireen sharid in la sharo qofkii fawaadna waxa weye qofkii xaajiga ahaa inuu dhaafo wuquufu caraf kaas ayaa fawaad la idhahdaa marka axkaamta ka ratibmaysa halku ku tilmaami doonaa mualifku shan arrimood buu tilmaami doonaa waxaa loo jideeyey qofkii eh, laga hor istaagay xajkii ama cumradii inu dhammaystiro iyo arrinka labaad oo ah waxa uu ku xasilayo ataxallul cinda alixsaan yacni xalaaloobitaankii qofkii markii la sharo taxallulkaa wuxuu ku xasilayo iyo arrinka saddexaad oo ah qofkii addoonka ahaa haddii uu xarmado isagoon sayidkiisa u edin sayidkii xajkii ma ka xalaalayn karaa oo maka furi karaa sidoo kale wuxuu ka hadli doonaa gabadhii hadii ay xaj ama cumro xidhato isagoo zawjkeedii uuna u idmin marka zawjkeedii ma ka xalaalayn karaa macnaha ma ka furi karaa xajkii ama umradii sidoo kale mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa qofkii wuquufu carafa u dhaafaa waxaa looga baahaya wuxuu man uxsira qofkii la sharaa taxallala wuu xalaaloobayaa waqiila waxaa la yidhi laa tataxallalu shirdimatu kooxda yari ma xalaaloobayso ixsaarku dhowr arrimood buu ku xasili karaa mar wuxuu noqon karaa ixsaar caam ah oo dadkii cadow uu sharo mar wuxuu noqon karaa qofkii inuu xanuunsado oo xanuun u jiido xajka ama inuu dhammaystiro mar wuxuu noqon karaa in addoonkii markii uu xajka xidho inuu sayidkiisi u jiido inuu xajkii qabto mar wuxuu noqon karaa gabadhii haddii xidhato xajka ama cumrada iyadoo sojkeeda markaa in zawjkeedu ka hor istaago u jiido inay xajka ama cumradii ay soo gudato inta mualifku noo sheegi doonaa wuxuu hi man axsira qofkii la sharaa taxallala waxaa laloogayaa yani qofkii loo diidaa oo laga hor istaagaa in xajkii ama cumradii uu guto markaa jawaazan waxaa u bannaan inuu xalaaloobo ilahi subxaana wa tacaala wuxuu hi fain xsirtum fama staysara min alhadi haddii markaa laydin sharo ood xalaaloodaan ood macnaha doonta inaad xalaaloodaan fama staysara min alhadyi waxaa idinka rabaa markaa hadyi wixii idiin fududaada neef kii idin sahlanaaday inaad markaa gowracdaan waaya wa qiila waxaa lii laa tataxalalu shirdimatu kooxda yari xalaaloobi mayso macnaha koox yar oo dadka ka mid ah haddii gooni loo sharo ayada oo ixsaabku uusan caam ahayn kooxdaas iyadu ma xalaaloobayso maxaa yeelay arrinkan wuxuu shabahay buu qowlkan leeyahay xanuunkii qofka gooni ugu dhacay ayuu shabahaa xanuunkana uu noo imaan doonaa qofku hadduusan horey usii sardinin inuusan ku xalaloobi karin ama qofki inuu jidkii gafoo kale lama taago lakiin sida saxiixa ah hataa koox yar haddii gooni loo sharo oo xajkii laga hor istaaga ama cumradii way xalaaloobi kartaa maxaa yeel dhibku isma bedelaya ama si caama dadka haloo sharo ama dad khaas ha la sharo dhibku waa isku mido wuxuu yidhi walaa taxallula xalaaloobid ma jirto bilmaradi bisabab ilmaradi xanuun e, lagu xalaaloobo darti fain sharadahu qofkii hadduu shardiyaalo daba taxallulkii inuu ku xalaaloobaya xanuunka taxalala bihi ay bilmarad xanuunkan ku xalaaloobaya cala lmashhuuri qowlkan mashhuurka haddaan qabano qofkii muxrimka ah haddii uu xanuunsado ma xalaaloobaya wuxuu ku yidhi ma xalaaloobaya haddii uu xanuunsado xanuun dartii ma xalaaloobaya ilaa inuu shardiyo mooyaane ilaa inuu shardiyo mooyaane maxaa yeele waxaa loo leeyahay ma xalaaloobaya xanuun dartii maxaa yeele xanuunkii haddii qofkii u xalaalooba xataa ma isbedelaya anuunkii mka zuulaya kama zuulay yani waxaa marka laga rabaa inuu iska samro ilaa intuu ka caafimaadayo si ajkii markaa u guuto o u dhammaystirto ilaa inuu shardiyo mooyaane qofka haddii markii xajka uu xidhanaya ama cumrada uu xidhanaya uu shardiyo haddii uu xanuun ku yimaado inuu halkaa ku xalaaloobay markaa wuu xalaaloobaya nabig calayh sl slam wuxuu u yimid gabadha la yidhahdo dudaaca bintu zubayr radi allahu tacaala canha markaasaa wuxuu ihi aradti alxaja ma xaj baa doontay waxay tidhi wallaahi ma ajidunii ila wajaca yani waan xanuunsanahay bay tiri ya rasuul allah markaasaa nebigu wuxuuri calayhi isalaatu wasalaam xujii washtariqii xaji oo shardi yani shardi qabso oo waquulii waxaad oda allahuma maxilii xayta xabastan ilaahay oo meesha aad igu xidho ood igu xabaasto macnaa xanuunkii iga hor istaaga xajkii ayuun baan ku xalaaloobayaa muttafaqun calayh sidii bayna gabadhii samaysay marka qofkii haddii uu shardi u dhaho allahuma maxili xayd habastan ilah hadduu xanuun igu yimaado waan xalaaloobaya maalan qofkan ka cabsan inuu xanuun ku yimaado markaa dee wuu xalaaloobaya wuxuu hi waman taxalala qofkii xalaalooba dabaxa shaatan neef ari ayuu gowracaya xayu uxsira halkii lagu sharay qultu waxaan idhi inamaa yaxsulu taxalulu xalaaloobiddu waxay ku xasilaysaa un bidabxi gowrac iyo waniyati taxaluli xalaaloobid niyadeed wakada saasoo kale alxalqu xirashadii jacalnaahu haddii aan ka yeelno xalqigaas nusukan cibaada haddaan ka dhigno Ehm, fain fuqida damu dhiiggii haddii la waayo faladhar qowlka adharka waxaa weya ana lahu badalan in dhiiggaasi uu badel leeyahay wa annahu badelkaasina طacaamun raashin inuu yahay biqiimati shaati neefkii ariga qiimihiisii eh, ku fadhiya fain cajaza haddii qofkii uu kari waayo acaamkaas saama can kulli muddin mud kasta wuxuu ka soomayaa yowman maalin ayuu ka soomayaa waaya wuxuu idhi qofkii haddii uu doono inuu xalaaloobo man taxalala yani wuxuu ujeeda qofkii doono inuu xalaaloobo neef ayuu gowracayaa dabaxa shaata neef buu gowracayaa maxaa ilahi ba qur-aanka noogu sheegay fain xsirtum fama staysara min alhaj waaya yani neefka wuxuu noqon karaa neef geelah neef lo ah neef ari ah kolba midka u fudaaba wuxuuna ku gowracayaa neefka xayu uxsira halkii lagu sharay halkii lagu sharay ayuu neefka ku gowracayaa ee waxa wey xajkii laga hor istaagay ama cumradii nabiga calayhi salaatu wasalaam markii mushrikiinta u diideen inuu cumradii guto asagoo maraya meesha la yidhahdo xudaybiya asagii asxaabtiisa oo muctamiriin ah halkaa ayuu nabiga alayhi salaam ku xalaaloobay oo markaa neefkii ku gowracay waaya nawi wuxuu ihi qultu inamaa yaxsulu taxalulu taxalulku wuxuu ku xasilayaa un bidabxi neefkii inuu gowraco qofkii waniyat taxalul isla markaa markuu neefka gowracay u niyeysto inuu ku xalaaloobaya neefka waa yahay wakada alxalqu in jacalnaahu nusukan sidoo kale waxaa looga baahan yahay in uun yani timihii iska jaro ama uu xiirto midkuu doono haddii aan nusuk ka dhigna buuli xalqigaas waxaana hore noo soo dhaaftay inuu xalqigu yahay nusuk waa yahay sida muctamadka ah haddaba qofkii timihii uu iska jaraya ama uu xiranaya neefna uu gowracayaa waa yahay uuna tartiibinaya oo waxa weeyaan eh, xiirashada wuxuu ka dambaysiinaya neefka neefku marka hore gowracaya kadibna tinta ayuu iska jaraya nabig alay slam suu sameeyey waa yahay haddaba haddii dhiigga uu waayo fain fuqida dam neefkii baa la waayay marka bedel buu leeyahay neefkii sida abharka ah bedelkaasina waxa weeye raashin qiimihii neefka adhiga ah ayaa markaa raashin lagu soo iibinayaa ee raashinka ayuu markaa ku sadaqaysanaya masaakiinta haddii uu awoodi kari waayo uusan haysaninba lacag uu markaa raashin kusoo iibsado ama raashinkiibuu waayey lacag uuba haystaaye qiimihii waxa weeye neefka intuu ku noqon lahaa raashin ayuu can kulli muddin yooman yani mud kasta oo raashina maalin ayuu hee ka soomaya haddaba dhiiggani muxuu noqonayaa ma dam mukhayar ahaa mise waa dam muratab ah ma dam eh, mucadal ahaa mise waa dam muqadar ah haye horta waa muratab haye mucadal ba mise waa muqadar haye waa mucadal muqadar ma aha samaarta in laisu dhigay midba mid kale u dhigma aadki haddii la waayo waxaa ihi biqiimati ashaat acaam haddii qiimihii shaadka la waayo saam can kulli mudnin hadda waa mucadal muqadar maaha wuxuu ihi walahu qofkii waxaa u bannaan ataxallulu inuu xalaaloobo fi lxaali isla markii fi ladhari qowlka adharka haddaan qabanno wallahu aclam macnaha wuxuu ku leeyahay qofkii haddii uu soom uu markaa ku xalaaloobayo oo soomkii u guuro in isla markaaba uu xalaaloobo ayaa u bannaan soonkii maalin muddo dheer buu noqonaya soo maha kulli muddi yom hadi la marka markaabuu xalaaloobaya markaabuu xalaaloobayaa maxaa yeelay mashaqo ayaa kuu sugnaanaysa hadii la dhaho qofkii ilaa uu soon ka dhammaynaya ma xalaaloobaya mashaqo badan baa ku jiraysa marka markaabuu xalaaloobaya soonkii lagu soomaya waida axrama alcabdu addoonkii hadduu xidho xajka ama cumradii bilaa idnin isagoo bilaa fasaxa oo sayidkiisi uusan u fasixin falisayidiisii sayidkiisi waxaa u bannaan taxliiluhu inuu xalaaleeyo oo oo uu ka furo markaa xajkii ama cumradii u xidhay walizawji zawjku waxaa u bannaan ninkii taxliiluhaa xaaskiisa inuu ka furo min xajin xaj min xaji tadawucin xaj sunno ah lam ya'dan fiihi uusan u fasixin wakada saasoo kale min alfardi faradkii inuu markaa ka furo ayaa u bannaan fi ladhari qowlka adharka ah halkan wuxuu ku tilmaamayaa maanicii saddexaad iyo maanicii afaraad ee qofka xajka ama cumrada ka hor istaagayay waxa weeye addoonkii haddii asagoo sayidkiisan u fasixin uu xidhaa xaj ama cumro sayidkiisa waxaa u bannaan inuu xajka ama cumradii ka furo maxaa yeelay waxa weeye ilan addoonka xaq baa ku waajibaya sayidkiisuu leeyahay xajna kuma waajibayo xajna kuma waajibayo marka haddii uu xidho asagoo loo faseexin markaa xaaraan ayuu ka noqonaya xraamkaasi walidalik sayidkiisa waxaa u bannaan inuu xajkii ka furo waayahay oo uu faro macnaha inuu ka xalaaloobo yani taliilka waxa wey inuu faro inuu ka xalaaloobo ayaa markaa laga rabaa maxaa manaafic badan baa ku dhaafaysa xajka iyo cumrada uu xidhay uu sayidku addoonkiisa u adeegsan lahaa sidoo kale gabadhii hadday xidhato xaj ama cumro zawjkeeda iyadan u fasixin islamarkaana xajkaasi uu yahay xaj tadawucan uu yahay xaj sunno ah ninkeedii waxaa u bannaan inuu faro inay ka xalaalowdo maxaa yeelay zawjku wuxuu ku leeyahay gabadhii xaq oo eh, manaafic badan ayaa ku dhaafaysa istimtaaci eh, xaqulistimtaac inuu gabadhiisii markaa ku istimtaaco ayaa markaa dhaafaysa walidalik eh, xajkii ama cumradii wuu ka furi karaa waa haddii xajkii uu yahay xaj dawaca khilaaf kama jiro xaj iyo cumro uusan u fasaxin hadduu ufasaxana kama furi karo hadduu mar u fasaxo kama furi karo xajka hadduu farad yahay ka warran xajat alislaam gabadhan xajinaysaaba horey inayna u xajin waa xajat alislaam taasina waa un la mid buuri oo laakiin tan khilaaf baa ku jira ninkii uu ka furi karaa haddii gabadhii isagoon u idmin ay xajkii xajat alislaamha ah ay xidhato sababtan waxaa weeye dheh xajku waa cala taraax yani deg deg ma ah gabadhu markay doonto ayay xajkii la imaan kartaa laakiin xaqa zawjku waa cala alfawr waa deg deg marka fawrkii iyo taraakhi hadday iska hor imaadaanna waxaa la hormarinayaa fawrkii ayaa la hormarinayaa waaya laakiin gabadhi hadday salaad farad ay gasho ama soon farda ay guda gasho ninka uma bannaan inuu ka furo labada midna bilitifaaq maxaa marka xajka laga soo reebay xajka liil uu ka furi karaa culimmadu waxay dhaheen xajka muddadiisa dheer midda kale xajku waa cala taraakhi laakiin soonkii iyo salaaddii muddadooda ayaa kooban walaa qadaa qado kuma waajibaya cala almuxsani qofkii la sharay almutadawici ee xajkii ee ku samafalaya macnaha xaj sunnaha gudanayay wax qalla ah oo lagu leeyahay ma jiro fain kaana nusukuhu nusugkiisa hadduu yahay fardan fard hadduu yahay mustaqiran oo sugnaaday baqiya fii dimatihi qoortiisa ayuu ku hadhaya oo ku waajibaya aw amase hayra mustaqirin ama wuxuu ahaa faradkii nusugii uu gudanayay nusug aan mustaqir ahayn macnaha aan ku sugnaanin dimadiisa uctibarad marka waxaa la eegayaa alistidaacatu awood ayaa la eegayaa bacdu intaa kadib inuu awoodi kara inuusan awoodi karin ayaa markaa la eegi doonaa wuxuu idhi qofkii muxsarka ahaa ee la sharay ee loo diiday inuu xajkii guto wax qallaha laga rabaa haddii uu xajkan uu xidhnaa uu yahay xaj tadawuca ah, ama cumro tadawuc ay ahayd oo markaa hor istaago inuu guto marka wuu xalaaloobayaa isla markaana wax qallaoo lagu leeyahay wax qallaoo lagu leeyahay ma jirto maxaa yeelay qofkani waxa weeye xaj sunno ama cumro sunno ah, ayaa markaa uu gudanayay wax tusinaya in laga rabana ma jiro oo amar soo arooray haddaba haddii nusugaa uu xidhay ee laga sharay uu ahaa farad isla markaana faradkaasi wey farad mustaqira mustaqir waxaa loga jeedaa sida xajat alislaam bacda asanati اluula yacni horaa qofkan loogu yeeshay xajat alislaam wuu awooday dhaqaaluu ku xajiyu haystay ma xajinin sanadihii hore muuna xajinin marka xaj mustaqir u ahaa xajkii u soo baxay ayaa laga sharay haddaba waa xag mustaqiro hore dimadiisa ugu waajibay kan ma aha sanadka muna ku waajibin hore ugu waajibay baqiya fii dimati dimadiisa baaqi ku ahaanay waxaa la mid a ah hadduu qada ahaa wuu soo qalaynaya xaj hore hadduu nadar xaj ku nadare u ahaa ilaa hore ugu waajibay baqiya fii dimati intaaba dimadiisa baaqi ku ahaanay waa farad mustaqira ah. hadduuna mustaqir ahayn xajkani waxaa looga jeedaa xajat alislaam sanadkii koobaad ee uu ku waajibay qofkan u soo baxay hadda kahor ku waajibay sanadku awooday ee ilaahay dhaqaale uu siiyey xajka usoo baxay dabeetna waa la sharay oo waa laga hor istaagay xajka inuu guto marka yani faradkani maaha farad mustaqir hore u waajibay maaha sanadkan buu ku waajibay uctubirat alistidaacatu bacd istidaacada maaha kadib la eegi doonaa maxaa qofkan maba awoodinba xajkii u soo baxay waa laga hor istaagayba inuu guto marka wuu xalaaloobaya wadankiisu ku laabanaya maalin alla maalinta ilaahay uu fududeeya xajka ee uu awoodo ayuunbuu ku waajibaya haddii xoolihii u waayana saasuu xajkii kaga dhacaya markaas wujuubkiisii waman faatahu qofkii uu ka tagaa alwuquufu carafa loga jeeda carafa istaageedii qofkii uu dhaafaa taxalala wuxuu ka xalaloobaya bidawaafin dawaafi wa sacyin sacyin waxalqi xirasho wa fiihima sacyigii xalqigii waxaa ku sugan qowlan qowl baa ku sugan wa calayhi qofka waxaa ku waajibaya damun dhiig walqada'u iyo qala ayaa ku waajibaya wuxuu ku yidhi qofkii wuquufu carafa u dhaafaa xaaji buu ahaa xaj buu soo xidhay lama sharin laakiin wuxuu yimid isagoo wuquuf carafo u dhaafay maalan maalintii tobnaad ayuu soo galay qofkaas uu xalaaloobaya muxuu ku xalaaloobayaa dawaaf iyo sacyi iyo xalqi saddexdaas ayuu ku xalaaloobayaa dawaaf iyo sacyi iyo xalqi dawaaf buu samaynayaa sacyi bayna safa walmarwa la imaanaya timihuu iska xiraya saasuu ku xalaaloobaya wa fiihimaa wuxuu ku leeyahay sacyiga iyo xalqiga qowl qowl baa wuxuu leeyahay sacyi xalqi lagama rabo waxaa laga rabaa dawaaf keliya qowl baa saa qaba lakiin sida muctamadka ah saddexdaa baa laga rabaa wa calayhi damu qofkan waxaa ku waajibaya sidoo kale dhiig inuu bixiyo damkaas waxaa lahaa damun fawaat yani wuquuf carafa dhaafitaankiisii ayaa lagu tilmaamaa damun fawaat walqada inuu soo qallayana xajka waa laga rabaa ama ha ahaado xajkaasi xaj sunna ama xaj waajib ha ahaado xajkaa wuquuf carafa dhaafay maxaa yeelay sayd cumar radi allahu tacaala canhu ayaa arrinkan u fatwooday ninka la yidhahda alhabaar ibn aswad habaar ibn aswad ayaa u yimid sayd cumar radi allahu tacaala canhu markaas wuxu ya amiir almu'miniin maanta oo yowma naxri ah maalinta tobnaad ayaa loo daylo inay ahayd maalintii sagaalada caraf la istaagay marka saa darteed wuquuf caraf lagu dhaafay marka sayd cumar radi allahu tacala canhu wuxuu faray inuu dawaaf uu la yimaado iyo sacyi dabeetana uu tinta iska xiiro kadibna markuu saa ku xalaalooba sanadka dambe uu soo qalaya xajkii hadyina uu keeno saasuu faray wuxuu walaa qadaa qadaa kuma waajibayo cala almuxsani qofkii la sharaya almutadawici xajka ku samafalaya fain kaana nusuku nusukiisa haduu yahay fardan farad mustaqiran oo dimadiisii ku sugnaaday oo macnaha ku laasimay oo horey ugu sugnaaday baqiya fii dimati dimadiisa ayuu ku hadhayaa sidii dimadiisa ugu hadhayaa aw amse hayra mustaqirin farad aan mustaqir ahayn buu ahaa uctibarat waxaa la eegi doonaa alistidaacatu awood bacdu intaa kadib unbaa la eegi doona bacda zawaal ixsaar ixsaarka marka zuula kadib unbaa la eegi doonaa waman faata wuquufu qofkii wuquufka u dhaafo wuquufu carafa taxalala wuxuu ku xalaaloobaya bidawaafin iyo sacyin iyo xalqin saddexdaas ku xalaaloobi doonaa dawaaf iyo sacyi xirasho wa fiihimaa sacyiga xalqiga waxaa ku sugan qowlun qowl dhahaya ma waajibayaan labadaasi wa calayhi qofkii waxaa ku waajibaya damu dhiig ayaa ku waajibaya qofka wuquufa carafa u dhaafay walqada uu yaqado wallahu tacala aclam wsala allah wslam cala nabiyina moxamed walxamdu lilah